بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المساله الرابعه masaladii afraad afartii masalo oo kitaabku ka hadlayay masaladii ugu dambeysay weeye ayb waxaa noo dambeeyey masaladii ku saabsanayd istitaabada istitaabat saabi iyo aqbalideeda iyo doodii ku jirtay ayaa noo dambeysay doodaasna waxay ku gebagabowday wixii kale iska madaahib culamaa bay ahaayeen laakiin eh, raajixa iyo sawaabku waxa weeye qofka nabiga caaya calayhi salaatu wasalaam inaan lagana toobad aqbalaynin lagana toobad dalbaynin toobadkeenna la odhan maayo lagana aqbali maayo ayb hada huwa saxiix wey sheekh taymina sidaas uu eh, rajaxay oo adilada toddobiiy labaatanka daliil ku keenay ictiraadaadka shan iyo labaatanka uu kaga jawaabay wixii kale waa iska madaahib iyo hadal weeye ayb wuxuu ku yidhi sheekhu almasala raabica waxay ku saabsantahay fii bayaani in la caddeeyo asabi lmadkuur sabiga la sheegayo sabilmadkuur sabigii la sheegay oo lagu soo hayay nebiga haddii la caayo asabu asabu lagu soo hayay horta waa la sheego waa la caddeeyo asab fii bayaani in la caddeeyo eh, asab bilmadkuur sabigii lasoo sheegay iyo sidoo kale walfarqi in la kala geeyo baynahu bayna sabi in la kala geeyo iyo wabayna mujarad اlkufri iyo kufriga iska dharla oo waxaa lagu biirin kufriga keligiisa w taa macnaheed waxaa weye kufrigu inuu marna yahay murakab uu yahay marna mujarad uu yahay taa macnaheed waxaa weye riddadu inay marna noqoto mujarada marna ay noqoto muqallada waa inay noqoto ada saxiixo taas marka sheekhu shaarey marka eh, kufriga iska mujaradka oo qofkan waa gaal waa dini waa mucaahad waa qof gaala ilahay rasuulkiisa aan rumayn la yidhaahdo iyo marka uu ku daro inuu nebi maxamed caayo gabar muslimada kufsado dadka muslimiinta la dagaalamo isbaaro uu u dhigto waxaa wey laba baab kala duwan wey kufri mujarad ah iyo kufri murakaba ama muqallad oo kala duwan yihiin ridaduna waa saas oo kale qof hadduu diinta ka ridoobo waxaa wey usanna wax kale noo geysan hadihi ridda mujarada la yidhaahdo laakiin hadduu dadku xadgudbo oo wax dilo oo gabar kufsado oo gaalo soo raaco oo isku daro intaas hawlood sameeyo hadda ninkaanu intaasoo baabu galay wy in la cafiyana kaasoo kale lama ogolaba ridda muqallad hadday timaado lama ogola in la marka fii bayaani in la caddeeyo way asab ilmadkuur sabbiga lagu sheegay kitaabkan oo laleeyahy qofkii nabiga cay waa la dilahayaa in la caddeeyo iyo walfarqu in la kala geeyo baynahu bayna sabi la kala geeyo iyo wa bayna mujarad alkufri iyo kufriga keligiisa la kala geeyo maxaana loo kala geynayaa neembaa waxay leeyihiin nin qofkii gaalka ahaa hadduu nebiga caayo hadda awalba gaal buu hadda gaalnimadu goli ku jiraa waxa loo sheega waa inaad fahdo neembaa waxay leeyihin ninkuu nebiga gaal caayo waxba la dili maayo dana laga geliy oo maxaa dhacay waxaan dan looga gelin dee awalba gaal buu ah gaal iska hadlay taasuu sheekhu diidahaya gaal awal ha ahaado laakiin nebiga inaga muu caayin gaalka iska caadiga nebiga nagaan caayin waa gaal halkaa jooga laakiin markuu gaalku intuu gaalnimadii kuu doora nebiga naga caayo gaalnimadiibuu ka soo gudbay caybuuna usoo tilaabay wy kaana lama daynhay qof kastoo muslimo arkana inuu dila ku noqonaysa wuxuu ku yidhi sheekh islaam taymiya wa qabla daalika intaana masalada caddaynin laabudda waxaa laga maarmaan wa qabla daalika iyo qabla bayaan asab ilmadkuur walfarqu baynahu wa kufri mujarad ka hor laabudda waxaa laga maarmaan oo loo maaran la-yahay min taqdiimi in la hormariyo muqadamatan muqadama in la hormariyo laabudda min taqdiimi muqadamatin wadalika hawshaasuna waxa weeye an naquula inaan dhahno sabullaahi alla oo la caayo aw sabu rasuuli rasuulkiisa la caayo kufrun waa gaalnimo daahiran sida muuqata oo afka ka soo baxday aahiran sida noo muuqata oo qof carabka kaga dhawaaqay waa kufri weeye wa baatinan hoosna oo u kufrigan annaga afka nooga muuqda waxaan leenahay alkufru haahunaa wa haahuna labadooda liannu carabkaagan kama ay soo boodeen haddaan calooshaada balaaya ku jirin wix awalka kaaga jira afku kaa xadow marka aahiran wa baaina kufrun weeye aahiran wa baaina wey sawaaan waxaa simanoo jin ah ictiqada inuu ictiqaado aamino asaabu midka nebiga caayaya annahu sabbigu muxaraman inuu xaaraam yahay aw kaana mustaxilan ama anahu sawaan waxaa siman ictiqada inuu ictiqaadiyo aamino asaabu midka wax caayaya anahu muxaramu sabbigu inuu cay yahay aw kaana mustaxilan inuu banaystay waa siman yahay wy aw kaana inuu ahaado daahilan ay naasiyan mid hilmaansan can ictiqaadin ictiqaadka mid hilmaansan inuu ictiqaad waxaanu cadcadu inay xaaraantay aaminsan yahay iyo inay xalaal tahay iyo inuusan qalbiga ku qabaninba oo hilmaansan yahay maxalaalbaa mise waa xaaraan daahila ay naasiyan uu hilmaansan yahay intaba kala qaadisma le haadaa madhab lfuqahaa wey fuqahada islaamka madhabkoodu waa kaas wey culummada islaamka madaahib alarbaca wa gayrihim waa kaas wey wasaa'ir ahlisunnati iyo inta soo hartay wasaair ee baqiya wey ahlusunnati dadka sunnada u nisba sheegta kuwaasoo alqaa'iliina oranhayay biana aliimaana dee saa'ir ahlusunna waljamaca lagu sheegayana waxaa weeye almuxadisuun baa ka mida almufasiruun baa ka mida alusuuliyuun baa ka mida mutakalimiinta iyo ragga caqaa'idka ka hadlaa ka mida culmadaasoo dhan baa ka mida sanadka lagu sheega kuwaas alqaailiin ahlu sunadaas alqaa'iliinoo oranahayay biana aliimaana iimaanka alla la rumeeyo qawlun wa camalun oranahayay iimaanku waa qowl lagu hadlo oo lisaanka looga hadlo waa camal jawaarixda laga sameeyo culimmada saa odhanahaya waxay ku leeyihiin qofka nebiga caaya oo ilaahay caaya gaalnimadiisu daahiran wa baatinan kala qaadis ma jirto ictiqaad inuu banaysan inuusan banaysan kala qaadin ma jirto inuu ictiqaadkii inuusan kala waxba la kala qaadin qofku hadda sabr afkiisa ka soo baxo sabr llahi caza wajal wa sabr rasuuli kaafiran billahi alcadiim weeye daahir oo baatin hada huwa madhab ahlusunna waljamaca uu oranayay biana aliimaana qowlu wa camalu haddii lagu yidhi iimaanku waa qowl waa camal maxaa loo leeyay iimaanku qowl waa camal lagu leeyahay halkaa waa inaad fahanto waalkufru qowlun wa camalun marka xagga ha loo dhigo alimaanu qowlu wacamal waictiqaadin yaziid wayanqus saan u lehno salifi inagu duug weynahay yaa lalih wakadalika alkufru qowlu wacamal waictiqaadun baan leenahay yaziid wayanqus marka loo dhigo inay diidna war maxaa u diidaysaa ma kutubka musxafka inta la soo qaada in la tuuro yaa saxa waa ficil waana ku fudud waa ficil waana ku fudud marka meelaha lagu jabay ayay ka mid tahay wy marka kufrigii qowlna waa noqonaya oo dee sabigii waa kuwa qowl sabiga nebiga la caayi ilaahay la caayi la aflagaadeeyey waa ficil wey waa qowl wey hadduu marka qowl yahay waa qowl kufriga wey tawxiidka haddaad ku dhawaaqdo iyo takbiirta iyo qur'aanka ad akrido waa qowl waana iimaan iyo islaani tawxiid wey taas marka waxay isu daba socdaan waqad qaala waa yiri wey marka qolada dhahaysa murjiada iyo jahmiyadeeda waxay dhahayaan karaamiyada inta ku tacasubtay waxay dhahayaan aliimaanu tasdiiqin bay odhanahayaan oy ka saarahayaan camalkay ka saarahayaan camalka saarahayaan kuwaasa marka la radinaya waqad qaala waa yiri wey isxaaq ibn raawi wuxuu yiri wa huwa axad la'imati weeye a'immada islaamka lagu dayo mid ka mida weeye yucdalu waxaa la barbar dhigaa weeye xalay baan kuusoo sheegay yucdalu waxaa la barbar dhigaa oo lagala mid dhigaa bishaaficiy axmed baa lagala mid dhigaa isxaaq ibn raawi haddaad noqosho hamoodii wadaad xerow hamoodi wey oo meel xer ku haysaa maaha wey waa imaam min alca'ima mitlu shaafici wa axmed wa abu xaniifa wa maalik w inasaa u fahamto imaam min alca'ima weyn weeyo qatar wey wuxuu yidhi eh, isxaaq mrawi wuxuu yidhi alxandali wuxuu yidhi qad ajmaca almuslimuun qad xaqiiqeeya ajmaca way ku kulmeen wey qad xarafka dee in la macneeyo macna laga dhaliyo ili xarafka muxuu ahaa kelimatu dalad macna he ayraa soo maahayn haddii marka la yidhi ha la macneeyo hadda waxaad ka baxaysaa qaacidada ajrumi alaysa kadalik laakiin yutasahal waa inad saa u fahanto qad ajmaca xaqiiqatan way ku kulmeen baa marka dhihi wey markaad rabto inaad isku qabato macna kaa tusto seed ku laqmaynaysaa qad ajmaca xaqiiqatan way ku ijmaaceen hadda gooni waa macnayna u fiirso laakiin haddaan gooni macnayna maxaa odhanayaa qad xaqiiqatan keligeedan macnay ma khataa marka sababa ajrumi marka loo qiilbaaro khataa laakiin xoogaa hadii la iswaxeeyo in la adkaysto waa la iska socon karaa iska talasan kara qad xaqiiqay ajmaca ama qad xaqiiqatan ajmaca way ku ijmaaceen almuslimuun dadka muslimiinta ana man saba allaha qofkii alla caaya aw saba rasuula rasuulkiisa caaya aw dafaca dafciye oo celiye oo naqo yac yidhaahdo diida dafaca dafciye oo diida shay-an buu diiday weeye wax alla wuxuu rabaa xadiis ha ahaado aayad qur-aan ha ahaado sunno ha ahaado ijmaac ha ahaado qiyaas adiluu diiday wax ilaahay ka hadlay rasuulkiisu ka hadlay ayuu diiday ayb dafac wuxuu dafciyo yacyir shay-an wax un oo mimaa anzala allah ilahay ka soo dejiyey ayuu diiday aw aamahana qatala wuxuu dila nariyan nebigu dila asagoon hadlin oo ilaahay waa ku gaaray rasul ku a midna odhan intuu qori soo qaatay yuu nebi ku kala jeexay ma muslim shagaa murji'adu waxay ku leeyihiin waa muslim madhabkooda markii loo tago muslim maxaa dhacay lanna waxaa wey inuu dilaa sida waalidka u diloo kale inuu u dilaa laga qof ixtiraam iyo karaamo kula sida hooyada aabbahay oo kale oo disho oo kale inuu noqdaa laga yaabo waana ka soo hadalnay inay kala duwan tahay inaad waalidka aad ku xadgudubto oodan ku gaaloobin haddaad hooyada iyo aabbaha ku xadgudubto ood caydo inaadan gaaloobin ay kabiiro tahay iyo nebi maxamed haddaad caydo inay gaalnimo tahay fardiga u dhexeeya so kamana soo hadlay gadaalu noqoy kama sabaqow taay farqiga udhexeey liannu nebi maxamed inaad caydo wax ka sheegto waxaad ku xadgudubtay qofku iimaankaagu ku asaxayey inaad tacdiimiso oo qadariso ood jeclaato oo weynayso laakiin waalidkaa markaad ku xadgudubto waxaad ku xadgudubtay qof ay ahayd inaad ixtiraamto oo weynayso laakiin iimaankaagu kuma asaxayn farqigaasa udheeey aan soo mara aw qatala nebiyan buu dila annahu asagu kaafirun weeye waa gaal midka asaga waa in kaana haba ahaado muqiran mid qirahaya oo ogol bikulli maa anzala allaahu wax kastoo alla soo dejiiba ha ogolaadee mar hadduu ilaahay caayay oo rasuulkiisa caayay oo shay diinta ka mida uu diiday oo nebi dilay qofkaa asaga kaafir weeye daahiran wa baatinan wax kaloo dhanba ha ogolaado diinta inteeda kaleba ha ogolaado wax walba ogolaha yihahdo laakiin shaygii dafciya diinta ka mida aayad qur-aan buu diiday xadiis buu diiday saxiixa ousan lahayn xadiiskan waa daciif ciladaasa ku jirta waan ka doodaya uusan lahayn wabidaalika sidaas ayada ah oo ah inuu gaal yahay ayaa qaala waxaa yidhi suxnuun baa yidhi wey suxnuun iyo saxnuun labadaba maxamed ibnu saxnuun ibn cabdisalaam isagii aabihiis waa soo shuataan soo sheegay laba imaam oo niqaash jiray min aimati maalikiyadi wa qaala wuxuuna yidhi ardadii maalik waa suuda wax ka qaatay wa qaala wuxuuna yidhi maxamed ibnu suxnuun wuxuu yidhi waman shakka qofkii ka shakiya oo ka istaaga fii kufrihi ee kufri saabi wa shaatim qofka shaatimka ah oo saabiga ah qofka kufrigiisa ka istaaga oo yidha anugu ma garanayo inuu gaalaye ka istaaga kafara diinta ka baxaya oo gaaloonaya lannu la soco middaa maxay tahay inuu qofka saabiga gaal yahay dood lagama qabo horta waa inaad saa u fahamto inuu qofka saabiga gaal yahay dood lagama qabo lakin muxuu ku gaaloobay dood ka taagantahay ma hadalkaan uu ku gaaloobay waa kufri sariixa ah aahiran waa baatinan oo sida ahlu sunnuhu qabaan oo hada waa saxiixa mise sabigaanu gaalnimo ma ahane wuxuu kutusahaya oo ishaaro u bixinaya signal u bixinaya iyo senyaale beenin baa ku jirto qalbigiisaa gaalnimo ku jirta oo siday murjiadu qabeen hadda la soco labada unbaa la isku hayaa laakiin inuu gaal yahay dood kama taagna war ninku ma gaal baa mise maa dood kama taag ninku waa gaal lakiin muxuu ku gaaloobay haada sabi adaahir buu ku gaaloobay ahlusuna waljamaca saas ku leeyihin min asaxaaba waqayrihi sheekh samtin oo kuu sheegay murjia iyo jahmiya maxay ku leeyihin sabigaanu cayd kufri maaha laakiin wuxuu ku tusayaa qalbigiisa inaan iimaan ku jirin oo tagdiib ku jiro laakiin sabab daat ahaantiisa gaalnimo maaha marka maxay isugu biyo dhuratay isugu biyo shubatay wax isugu biyo shubatay waa gaalo marka gaalnimadiisa doodu kama jirto kabacdi markii la yidhahdo waa gaal yaa waxaa loo imaanayaa ma laga ma laga toobad aqbalaya hadduu toobad keeno ma la aqbalaya haddii la dilo maxad baa loo dilaya mise riddo waxaasoo markaas imaanayaan walahaaso dhan markaas imaanayaan marka qofka ka sheegay gaalnimadiisa waa gaaloobayaa wa nasa waa caddeeyey calaa daalika oo ah inuu gaal yahay waxaa caddeeyey hayru waaxidin mid wax ka badan oo min ala'imati aimada muslimiinta ka mida ah, axmedun wa shaaficiyun baa caddeeye wey waayruhu ayru shaafici baa caddeeye waayruhu meesha hadda ayru ku qoran tahay damiirka dee axmed shaafici baan isaga celinayna laakiin sida saxda waxay ahayd waayruhuma in la yihahdo saasu sida saxda aho hajimusa sheegay laakiin wadaadku waa ayruba hadda jiri marka shaafici ayuu damiirkii hadow celiyey weye waana laga fiican yahay qaala wuxuu yidhi qaaladan yaa wata qaaladan shaafici weyn loo celiyo ile saxnuun warkiisi waa dhammaaday saxnuun warkiisi waa dhammaaday markaad u noqoto asalkana hadalka shaafici baa iskale laakiin hadda marka hadalka laga hadlayo saxnuun laga soo hadlaayo saxnuun qaaladan in loo celiya noqonaysaa wey marka xoogaa wadaadka taqsiir baa ku jira meesha waxaa laga inuu yihahdo markuu yihahdo wagayruhuma ama wagayruu yidhaahdo wa qaala shaafici inuu yihahdo shaafici inuu cadday saas ahayd qaala wuxuu yidhi shaafici wuxuu yidhi kullu man hazala qof kastaoo ku jeesjeesa oo ku ciyaara bishayin min aayaat illahi ilaahay aayaadkiisa ku jeesjeesaa fa huwa kaafirun waa gaal aayatulahi dee maxaa loo qaybiya aayatulahi sharciya aayatulahi kowniya aayatulahi kowniya aayatulahi sharciya midu ku jeesjeesaba gaal way kaafir bilahi alcadiim dayb shaaficina saas yiri wakadalika sidaasoo kale ayaa waxay dhaheen qaala asxaab marka u fiirso shaafici muxuu ku yidhi wuxuu kullu man hasala qof kastoo ku jeesjeesa jeeseesku marka waa canadkaad ka dhigsa afkaad ka tiri ayaad kaliba ku jeestaysay saxaabada ku jeestaysay culumada ku jeestay musxafkii qur-aan ku jeestay saa hadday jeeseeska afkaaga ciyaartaada uu ka soo baxo waa qowl weeye waadna ku gaaloobaysaa lagu oran maayo qalbiga ha loo dhaco iyo baatinka hala fiiriyo shaafici ma qabo markaasa ma qabo ila shaafici wuxuu ku socdaa inuu shaafici madhab saxaaba oo taabiciin buu ku socdaa murji'adii waxaan maxaa la hadda shaaficiyada sheegta oo ama ashaacira ama qayrkooda oo maalikiye leh oo hawlaha ayaga shuqul kuma leh walaa shuqul kuma leh imaam shaafici shuqul kuma leh hawshaayada shaaficiyada sheegta oo murji'ada lianna waxay ku leeyihin muctaqadan shaaficiya waxaa leeyahay fiqhiyan shaaficiyan fiqhan وطريق بكليهم شافعي وفقه منتصب إلى شافعي معتقدا أشعري وطريقة إلى قادري وسلوكا إلى كذا كذا انت وحي ما لو شيء هو يدين بدني انت هو يسون حوالهم لكن صحيح maxay tahay in la yiraahdo shaaficiin hadaa tiraahdo yakfiika في الفقه إن الشافعي وقضيته يكفيك أن تقتضي الشافعي في العقائد أو وقضيته يكفي معك والله لذا فقهنا وقضيه caqiidana uga dayo lanno labadu waa saxiix dhibna kama jiro laakiin maxaad shaafici uga cararaysaa caqiidada uga cararaysaa ashcari uga cararaysaa maxaad uga cararaysaa mafahansiin waxaad uga cararaysaa nooma garanay sheekh laa yakuma jirta wuxuu yidhi wakadalika sidaasoo qaala waxay dhaheen sidaasoo kale dhaheen wey wakadalika sidaasoo kale oo ah qofkii ku jeesjeesa diinta inuu gaaloobaya aayaatullahi aayaatullahi noo soo sheegay aayatullahi kowniya qur'aanka qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuuli kuntum tastahziun halkaasoo loo qilbaara imaamu shaaficina markii masaladaa la weydiiyey aayadaasu daliilsada asalka saasa ku qoran aayadaasu daliilsada ayib wakadalika marka sidaasoo kaley dhaheen oo ah inuu gaaloobayo qofku ku jeesteesa aayaatullaahi ku jeesteesa ama nebiga caaya qaala asxaabuna wagayruhum baa yiri asxaabu lxanaabila imaamu axmed asxaabtiisa xanaabilada iyo wagayruhumba saasay dhaheen weeye maxay naha warkoodi waa kana man saba allaha aw rasuulahu kafara waa gaaloobahayaa in kaana hadduu yahay maasixan mid kaftamahaya aw jaadan ama dhab iyo kas ay ka tahay waa gaaloobahayaa man saba allaha ow rasuulahu kafara waa gaaloobaya in kaana maasixan hadduuba iska kaftamayay oo ahaa inamaa kunaa naquudu waa nalcab waddadaan ku marayna wakhtigaan isku dhaafinayna waa iska ciyaarayna ciyaarta laftigaad ku gaalooba maasian saas isagoo masxi iyo kaftan ku jiro aw jaadan kas iyo maag iyo dhab bay ka tahay labadaba ku gaaloobaya wa haada huwa sawaab sawaabkuna waa saas inaan la dhihin kaftanka laguma gaalooba waxaa la fiirinaya kada kada qalbigaa la fiirinaya waaa loo fiirinaya shuruudii mawaanic baa loo fiirinaya nimanka shuruudii mawaanicda ku wareeray culamaa shuruud walmawaanic wax walba waxaa la yii maxay ku lehin shuruudii mawaanic haulaai yusamaa culamaa shuruud walmawaanic wax walba shuruudii mawaanic shuruudii mawaanic shuruudii mawaanic bay ku leeyihin nebigaa la caaya waxaa loo fiirinayaa shuruudii mawaanic musxafkaa lagu kaagsaa walciyaadu bilah waxaa loo fiirinayaa arshudul mawaanic gaalaada soo raacay waxaa loo fiirinayaa arshudul mawaanic shuruud mawaanic maxay wax walba shuruud mawaanic shuruud mawaanic socotaa diintii baa laga tego kitaabka leeyaha diin la isu xukumo waxaa loo fiirinaya shuruudii mawaanic oo masalada ugu daran kitaabka ilaahay baa laga jiitay maxkamadii baa loo diiday wadaadadii baa la yiri guryihiina fadhiya meesha waxba kama tiino nin shaaribo weyn iyo oo tay qaba meeshaan baa ka shaqaysanaye idinku meelinaas fadhiya waxay ku leeyihiin waxaa loo fiirinayaa laabudda min tawafuri shuruudi waintifaai mawaanic xayta shuruudi mawaanic yaa shuruudi mawaanic fiirinaya anigii guryahan fadhinaya guryahan lagu celiyey war maxkamadaha in anagu qabsano maxkamadaha in anagu qabsano haddaan anagu maxkamadaha ka higaagin oona anagu maxkamadaha ku digrin oona anagu maxkamadaha rabisalle ka qaadin ballankeelens waxba soconayn maxkamadaha annagaa iskale iyo qadaha iyo hawsha kana daa kana eh, maxaa laya dil kana sid kana saar waa inaan anagu ka dhahno oo ka shaqay kitaabka ilahi sunnada nabi maxamed ka shaqaysa haddii kale shuruud baa loo firay mawaanic waxba ka socon mayso meesha iyadaba وقال القاضي wuxuu yihi qaadi abu yacla wuxuu yihi kitaabkiisa muctamad fi usuul الdiin kitaabkii qayb baa la hayaa wax yar baa la hayaa inta kale waa luntay wuxuu yihi man saba allaha waana xambali dawla socda qaadi abu yacla arfura ma soo maray man saba allaha aw rasuulahu fainahu yakfuru waa gaaloobahayaa sawaan waxaa siman istaxallahu sabigii inuu banaysto aw lam yastaxillahu yuusan banaysanin mar hadduu ilaahay caayo rasuulkiisa waa gaaloobaya sabbiga ha banaysto ama yuusan banaysan hal noo taalo mahaw fain qaala hadduu yidhaahdo lam astaxilla daalika cayda iyo sabiga ma banaysana hadduu yidhahdo markii la qabto lam yuqbal laga aqbali mahayo minhu asaga laga aqbali mahayo fii daahir lxukmi xukunka sida daahirkaa iyo maxkabadda iyo qadaha iyo seefta la dul saarayo laga aqbali mahayo aahirxukm waxaa weeye xukunku waa sida muuqata wey alxukmu daahir oo ah inuu caayo ilaahay rasuulkiisa caayay uu yahay qof aan waallayn qof baaliqa yahay qaangaar yahay caaqil yahay waxaa weye aan la dirdinuusan mukrin ahayn waxaa weye waa gabay sidaa daraadde culamada qaar waxay ku leeyihin maalik iyo abaan malaynaya qeyrkii culima waxay leeyihin maalikiyada oo culamada maaliki waxay leeyihin waa huba ina culamada maalikiya waxay leeyihiin qofka maxbuuska oo muslimka oo gaala ay xirato markuu gaalada la joogo hadduu nebiga caayo gaal u noqo oo murtado lannu nebiga inuu caayo maxaa ugu jira maxaa macnaa ku jira hadduu nebiga caayo isagoo maxbuuso kuwaantanaan bay jooga kaafir bilahi alcadiim hadde waa gaalaa gacanta kuhaysa waa maxbuus ogo waxa laga yaaba inuu isleeyahay inay gaalada ku dhahaan waa waa waxeeye aanu kusii daaya kaafir billahi alcadiim markuu xabsiga ka soo baxa madaxa lagu fanaya kuwaantanaan bay marka ka soo noqoto waxaad noo soo noqoto oo kaa taqalusanaya haddaad b b c da soo fadhiisada nebiga caayahayo hawl ku taalow hawl ku taalow eh, marka fain qaala hadduu lam astaxila dalika hadduu yiraahdo lanna waxay lehin culamada islaamku wax dan ah iyo wax qasya iyo wax macnaha ugu jirta nebi maxamed inuu tacaniyo ma jirto ma jirto oo inaad kale fahamto tusaale ahaan aniga adugu haddaan isku dhacno ood i caydo dan baad ka leeday maxay tahay dantu nin xanaaqay baad tahay aniga laftaydu inaan wax kuuli baa laga yaabaa dan iyo masaxadaad kale wada ciid iska go-a laga yaaba laakiin nebi maxamed inaad caydo maslaxada iyo danta iyo miraha iyo faa'iidada kugu jirto kuu geynaysa maxay tahay nin axmed kuma hortaagna kulama hadlin waxba kuma dhihin waa rasuul mukrama muxtanama waxa wey la jecel yahay xaggee u soo marka orta marka lagu leeyay nabi axmed ninkii caay laga tooba la weydiin maayo oo laga aqbali maayo waa inaad fahamta sheekh war nabi maxamed inaad u tilowdo xaggee u soo marka adiga nabi maxamed waxaa inii dhexeeya bayna asamaai waalard laakiin dadkan bini aadamka kula jooga carab iyo ilkaa isuda waa isqoomaan waad isqoonsan kartaan waad iscaayi kartaan kabiir min alkabaa'ir bay noqon kartaa hawl nocaasa laakiin adaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam meel aad isu soo martaan iyo meelaad ugu soo dhowaato iyo caydiisa danku ugu jirta midna ma jirto marka hadduu marka laga aqbali maayo lam yuqbal minhu fii daahir اlxukm xukunka daahirka oo muuqda laga aqbali maayo riwaayatan waaxidatan hal riwaayo oo imaam axmed laga warinaayo weeyaan isma khilaafo wa kaana wuxuuna ahaanayaa saabigaasu murtadan buu ahaanahaya mid murtad lagu xukumay buu ahaanaya wa inamaa yuxkamu waxaa la xukumahaya wainamaa in kalmaan yukum waa la xukumahaya bikufri waa la xukumahaya sida muuqata iyo qablaha waa la xukumahaya amaa fi lbaatini sida qarsoon fain kaana saadiqan hadduu run sheegahayo oo uu toobad keeno oo yidhaha wix iga dhacay khalad buu ahaa carabkaa iga boobay ilaahay ii dembi dhaaf war waan soo noqda uu leeyahay in kaana saadiqan toobadkeenkiisa soo noqoshadiisa hadduu run ku sheegahayo oo wuxuu ka qoomameeyey fa inahu muslimun fa huwa dheh cafwan fa huwa muslimun muslim buu noqonahayaa weeye kamaa qulnaa sidaan nidhi fi sindiiqi sindiiqi sidaan nidhi kamaa qulnaa fi sindiiq hadda eh, bacli wuxuu gooyey in yar oo tatima hadalka lagu fahmi lahaa oo yar hadda oo laba keliminta hadda fa huwa muslimun kamaa qulnaa maxaa laa tuqbalu towbat sindiiqi fii daahir alxukm intaasu gooy marka intaa in gooyana maayo intaa wax dhan baa ku caddaanaya marka kamaa qulnaa fi sindiiq maxaa sindiiqa waxaan nidhi iimaankiisa iyo islaamnimada uu sheeganaya isagii rabbigiisay u taallaa anagu dhex geli mayno waxaanu leeyahay muslim baana sindiiqnimadii munaafimada waa ka toobadkeen wallaahi waa iga dhab wixii hore been bay ahayd waagii hore waa qaldamay hadda laakiin xaladhali baana uu leeyahay asagii rabbigiisay u taallaa laakiin anagu sida daahirka laa naqbal marka kan muxuu noqonayaa fa huwa muslimu weeye muslimnimadiiso muslimo baatin ay noqonaysaa hadduu asagu dan ilaahay run ay ka tahay kamaa qulnaa sida aan nidhi fi sindiiqi munaafiqiy uurku gaali iyo calowlku gaali sidaan nidhi weeye oo maxay ahayd ana sindiiqa laa tuqbalu towbatuhu wey laa tuqbal towbatuhu fii daahiri xukmi xukmka daahirkaa marka sida daahirka xukunkiisa la aqbali maayo laakiin hadduu run sheegaayo asagaiyo rabbigiisay u taalla anagu waa dilaynaa rabbiga hala kulmo aakhara ku anfaco intaad hadda anaga noo sheegayso rabbigaa la hortago adiga rabbigaabaa isla og aakhara markaad tagto ku badbaad laakiin anagu waa ku dilaynaa imaa kufran baan kuu dilaynaa oo sida daahirka ah imaa waxaan kuu dilaynaa xaddan baan kuu dilaynaa oo hadda islaamkan xataa ada sheeganaysa haddaan kuu tixgelina xataa marna ku dayn mayno xaddan baan kuu dilaynaa xad kaa sameyna dakara waa sheegay alqaadi waa sheegay wey aw yacla can ilfuqahaa wuxuu ka sheegay cibaaradan horaan u soo marnay la socdaan horaan u soo marnay waa lasoo radiyey horaan usoo marnay waa lasoo radiyey muqadamada ayaan ku soo marnay wey waqti dheer ba naga qaadatay si wax loogu fahmo wadakara alqaadi wuxuu sheegay can ilfuqahaa wuxuu ka sheegay ana saaba nabiy sal alla ly sl nabi axmed qofkii caaya in istaxallahu sabiga hadduu banaysto kafara waa gaaloobaya fuqahagu warkaa ka soo horay wey wain lam yastaxillahu sabiga hadduusan banaysan fasaqa faasiq buu noqonahayaa wey oo taacadu ka baxayaa wey fasakana la soco fasakadu marka hadda ayadiiyo kufriga la ysdaba dhigay waa laga yaabaa in la kala geeyo oo la yidhaahdo kabiira min alkaba'ir way fisqigu kufrigana kii weynaabaa la dhahayaa laakiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa fisqi iyo kufri inta la sheego inuu yahay fisqigu uu weyn yahayba fafasaqa can amri rabbihi wey fafasaqa can amri bni macayd taacadii buu ka baxay taacadu ka baxay macay halkeeda inta sheekh laakiin haddaad tiraa fafasaqa can amri rabbi taacadii rabbigiisu ka baxay waxaa lagu yidhi sheekhow tafsiirkaan mafasal can amri rabbihi mataacadii u ka baxay oo wuxuu uga baxay min alkabiir kaga baxay macsiyo mise waa gaarin marka tafsiirka asaga far baa ku guda waa inaad tidhaahdo daacadii ilaahay uu ka baxay wuxuuna u baxay ila alkufri washirki waa inaad tidhaahdo waxna caddayso oo la moodi inay kabiirata saqiir amaal inay kabiirataso kufri gaarsanin marka eh, fasaa faasiq buu noqonayo uma gaaloobin wey walam yakfur minha wuu ku cadday walam yakfur mina gaaloobaayo ka saabi saxaabati saxaabada sida midka caayo o kale qofkii saxaabada caaya faasiq weeye kabiira min alkabaa'ir buu ku dhacay haddii uu saxaabada dhan guud ahaan kor ka qabto oo diinka dhinto ku noqnoqdana waa la dilaya tacsiiran baa loo dilaya ama kufran baa loo dila labada waa la yiri sidaas daraaddeed imaam maalik wuxuu qabaa meesha beledka saxaabada lagu caayo oo saxaabada lagu qacaninaayo tajibu hijratu minhu waa inad ka haajirto meel saxaabo nebi maxamed iyo awliyo iyo ansaar iyo muhaajiriin iyo zawjaati nebiy iyo khulafaa raashidin lagu cay lagu hikaadinaayo iyo xusayniyaad durbaan laga garaacaya haddaad joogto beledkaa isaga isaga gur ka haajir waxaad aadaa meel saxaabada radia allahu canhum laleeyahy u acrabo tajibu hijra wa xukya waa la xikaayooday oo laga soo naqliyey weeye can bacdi ahli lciraaq baa culamaha waxaa laga soo naqliyey fii man saba rasuula rasuulka ciddii cayda yujladu waa la jeldinayaabay dheheen culamo reer ciraaqa waxaa laga soo laga soo naqliya inay dhaheen fii man saba ee fii man duuliya axad saba rasuula rasuulka cayo aflagaadeeyey yujladu waa la jeldinahayaa hawshaasaa laga soo naqliyo maalig baa loo sheegay haaruun rashiid baa weydiiyey maalig wuxuu ku yidhi nimanbaa waxay u dhehen wadaaddaa ninkii nebiga cay qofka nebiga cay waa la jeldinahayaa maalig markaasuu fariistay oo istaagay oo indhuhu guduteen oo waxaa la yidhaahdaa cambufti ku istaagtay xisheeg dhaacateedu maxay tahay maa karaama lumma weeye bacda shaqi nebiha war ummad nabiga lacaya karaamada iyo diinta u taalla maxay tahay waxaad ku hadlaysa maxay amiir almuminiin ma jirto yuqtal jildin xaggee joogtaa jildin ninkii annaga aan dhexdhanada aan iscayno haadaa yujlad amaa nebiga naga ninkii ka ambaxaa yuqtal sheekh xaggee joogaa jildi xaggee jooga jildi xaggee jildi waqti lagu kala tago maali aad buu xanaaqay hadalku hadda waa gaaban yihin faankara daalika maalikun maalik waa ankarow aad buu u qoonsaday waana dhibtay culummadii ka waran wadaadadii kitaabgaabulumyadii radda waana radiyey wejib kaga dhibtay futyaahu fudyadii ahlulciraaq oo ay dhaheen ninkii nebiga caaya waa la jildinayaa wejigu kaga dhuftay radd alfudya hunaa darsi bal caaw ka qaadanaysaa muxuu darsigu laa tuqbal kulu lfatwa laa tuqbal kul fadwa sheekh waa inaad fahamto inamaa tuqbal alfadwa mabniya bilkitaabi wasunna walijmaac walqiyaas wacilal sharciya walqawaacid ku fadhiga allah laakiin istinaas istinaas istinaas ma jirisha maxaa istinaas wax istinaas ilaa ma jiro gaalada waxaan leenahay wadamada islaamka haysta afar bilood afar sano istinaasan fasiixu fi lardi arbacata ashhur wehishi maan dhahay hadi fadlala todol wadaad ku hadleen wejigaa looga dhufanaya wjiga sidaas wa laa ma jirta diintu waa soo degtay waana cadow warku cadyaho marka maalik muxuu yidhi wejgu kaa dhuftay xalay waataan sheegay kalwadaan magaaladii ingiriisku markuu qabsaday oo ciraaqu rabay inuu qabsaday markay reer ciraaq intay go'doomiyeen oo duulaan lagu qaaday oo lala jihaaday oo xisaar lagu sameeyey oo ciidamadii ay waxay bilaabeen inay fakaraan laba xilla ku dhacday ilaa xillada koowaad ku dhac ciidamada ingiriisku watay oo muslimiinta sheeganayay horta markay gaajo u go-een oo dhinacyadu laga godoomiyey oo qofkii biyo u wado raashin u wadana madaxa lagu dhuftay ayay waxay sameeyeen de sakaraad bay noqdeen gaajo qoryi bay qaadi waayeen hubkii bay qaadi waayeen ufiiskii bay geli waayeen waa dagaalami waayeen waa daateen dameerihii iyo eeyadii iyo bisadihii inay cunaan hadda waxay dheen muslimiin baa nama samayn karno markay daciifeen hawshaa ku dhacday waxay sameeyeen inay dhuuntaan oo muslimiinta isu dhiibaan shan shan boqol iyo kun u dhaqaaqaan bay bilaabeen markii ay hawshaa bilaawdeen oo in habeen walba dhowr boqol ay dhaqaaqdo ay bilaabeen muslimiintiina sigtay u geeyaan oo yidhan war meesha gaajaa lagu baktiyey hubka waa la qaadan la'ya halkaa daciif male uga daata oo muslimiintana ay sigtii siiyeen ayuu jenaraalka ingiriis maxaa lagu badbaadi karaa waxaa lagu badbaadi karaa fadwo u wadaad leeyahay oo maxay tahay fadwadii in loo diro niyudadi loo diro la yidhaahdo muslimiintii hubka ciidankii gaaja u baabeen qoryihii hubka waa qaadi la'yihin gaajisi kalenina waa daadanaya indhaha madoobaanaya fakashana waa bilaabeen muslimiintii waa nugu biyo keeneen maxaan samaynaa noo fadwooda in eeyaha iyo doofaarada iyo dameerada iyo bisadaha la cuni karo noo fadwooda wadaadadii baa loo geeyey fad way ku dhufteen waa bannaan tahay bay dhaheen kabacdinana ku xoogaystay wey dabinkii asaga ahaa iyo ciraaq in la qabsado yaa sababu ahaa idinka in weydiinayaan yaa sababu ahaa fadwo badaad waxaa lagu qabsada fadl intaa haddaadan fahmin oodan taariikhda fahmin oodan fiqiga fahmin oo waxa laga hadlaayo aadan fahmin weligaa waxa fahmin sheeko badaad waxaa lagu qabsaday fadl ah dameeraha waa cuni kartaan doofaarkan waa cuni kartaa eegan waa cuni kartaa bisatan waa cuni kartaan horow socda xoogaysi ana ku biya keena kabacdi eber lafdeerna isu dhaxawnaya maxaa mataa fadlada noocaas waxaa laga hadlaya sidaa daraaddeed bacdi salaf waxay dhaheen islaamka meelaha laga dumin doono waxaa ka mida wadaadadaa ka mida xagga islaamka looga soo daadanaya islaamka daaqadda laga soo geli doono oo layska soo tuuri doono kow waxaa ka abayda ugu waaweyn wadaadada ma haysaa mise ma haysi ad wadaado kale maxay fadwoodeen wadaado kale waxay fadwoodeen markii ingiriisku uu yimid jamhuuriyadaha ruushka iyo markii la qabsanayay oo ruush iyo ingiriis ay yimaadeen waxay dhaheen hubkan naabaalkaa oo wax qarxinahaya oo qofka kala goynahaya iyo xabadan laguma dagaalami karo waa bidco waa bidcaya laguma dagaalami karo xadna weyn seef iyo lasoo qaata waran iyo toolay soo qaata laakiin xabad in la dilo dad lagu dilo xaaraan waa bidco wey muslimiintu quhubkay iska dhigeen toolay waran bay la soo aadeen takbiirtana waxaa la yidhaahdaa babankaana la marsiiyey kabacdi muslimiinta waa la qabsaday muslimiintu maxay ku jabeen maxay ku fadli ma ku jabeen muslimiintu fad way ku jabeen haddaadan fahmin fataawiga inkaarta qabta haddaadan fahmin iyo wadaadada wata iyo diinta looma soo dejin in la isku maamulo fataawiga noocaas haddaadan weligaa fahmin oodan iska dhowrin diin fahmi maysid waxaad sheekh hebel baa yidhi war sheekh hebel oo dhan lama aqbalo fadwa o dhan lama aqbalo waa inaad weliga aad la socoto wuxuu kuu kala saaran yihiin fadwada la aqbalaayo fadwadan la aqbalayn wadaadka warkiisa la yeelayo kaan la yeelayn waa masaajid ku kala dhowran yihin sheekho waa inaad darajadaas soo gaarto waa inaad darajadaas soo gaarto ayib malaynayaa afartan iyo dhowr sabab afartan iyo dhowr sabab ayaan hore waa sheegay afartan iyo dhowr sabab oo fatwada lagu radiyo yaanu jamcina waasan noo sheeg insha allahu tacaala mar baanu odag soo qaadayna marka fataawo oo dhan la yskama aqbalo fataawo oo dhan ha iska yeeli wadaad warkiisana iska yeeli sheekh wadaad warkiisana iska yeeli waxaka wuxuu xikaayooday ibnu xasim wuxuu xikaayooday anna bacda marka maxay tahay waa ujeedaa maalik tad waa loo kala wadaaday weliba la soco qaadi ciyaad baa soo socda yaani ka hortay qaadi ciyaad kala tuu doonay qaadi ciyaad si baa soo sharxay wa xakaa wuu xikaayooda ibnu xasm baa isna xikaayooda adaahir wuxuu xikaayooda anna bacda annaasi dadka qaybo ka mido culamo ah sheeganaya lam yukafir muusan gaalaysiinin almustakhifa bihi nebiga qofka liida oo xaqira mustakif bihi alxaq qofka nebiga xaqira mustakif qofka nebiga xaqira inaan la gaalaysiynaynu dadka soo raray dad buu hawshaa ka soo raraa asaguna qoraal yii waxbama sheeganaysa qaadiciyaad wuxuu ku dhiga dhigayso wadaka eh, eh, qaadi ciyaad ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad alyaxsudi iyo alyaxsabi alyaxsabi saddexdaba waa la yidhaha afsiinka ama alisaadka waa la xarakeeya laakiin ciyaad ibnu muusa eh, ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad almaliki wey waa nin macruuf waad garanaysaa kitaabkiisa ashifa ayib waana soo sheegna asagana marna foodi gelin doona insha allahu tacala wuxuu sheega wadakara alqaadi ciyaad weeye ciyaad ibnu muusa ibnu ciyaad bacda an radda markuu naqay oo tuuray haadihi xikaayata xikaayada ayada xikaayadee waa xukiya can bacdi ahli lciraaq fii man saba rasuula yujlad sidoo kale waa xukiya ibnu xasm waa xaka ibnu xasm ana bacd annaasi lam yukafir almustakribiin waxaasoo dhan wuu tuuray wadaad baajiriye ka istaag iyo waa xikaayo muusan dhihine wejuu kaga dhuftay waa kala tuuray waa kala tuuray bacda an radda haadi xikaaya markuu la diyey can bacdi fuqaha laga xikaayooday alciraaq culamo ciraaqdoota wixii laga xikaayooday markuu radiyey iyo wlkhilaaf ladi dakarahu ibnu xasam ibnu xasam ila khilaaf buu sheegay oo waxaa la waa xaka ibnu xasan ana bacd annaasi lam yukafir almustakib bis oo lama dhihine khilaafka noocaas ibnu xasam uu sheegay oo ah mustakibka inaan la gaalaysiinayn masalada khilaafka soo gelay soomaa khilaafkiina waa kala tuuray naqli lfuqaa alciraaq laga keena waa kala tuuray dabadii banaanka u tuuray banaanka u tuuray muxuu ku radiyey musheekabaralaga ku radiyey bimaa naqalahu ku radiyey weeye min alijmaac ijmac usoo raray ijmaac lmuslimiin ayaa qoladii kitaabgaablogooda reer ciraaq wejiga looga dhuftay xikaayada ibn xasim uu soo xikaayona ijmaca wejiga looga dhuftay ijmacda wejiga lagaga dhuftay xaggee joogtaa markooda iskala tag baa layidhi xikaayadaada iyo warkaaga ijmac baa lagu fariisiiyey sabaqaka biha xukaasha lagu yidhi waa lagu kala baxay tay bimaa naqalu uu ku radiyey min alijmaaci can hayri waaxidin hal mid wax ka badan culamada ijmac uu ka soo raray inta ijmac culamo uu ka soo raray la hubo ayuu ku radiyey xikaayadii ka waran iyo khilaafkii waa xamala wuxuu ku xambaaray alxikaayatu warkii la soo raray calaa ana haaulaai kuwa warka laga soo raro culamaau lciraaq laleeyahay can bacdi ahliciraaq laleeyahay wuxuu ku xambaaray calaa ana haaulaai kuwaas ayaga lam yashtagilu kumaysan caanbixin bilcilmi niman cilmi lagu yaqaana maaha qolo meelaha fadhiya oo tafsiir iyo u akriya cumdatulaxkaam iyo islaamaha u akriya ayay ahaayeen warka waa garataylataa duqooshin kuwa tafsiir u akhriya iyo cumdatulaxkaam iyo ah, abushujaac u jacburiya ayaa warkaa laga keenay kuwa cilmi ku caanbaxay oo culamo cilmi ka qaatay oo la yaqaano oo cilmigooda atifsiye leedahay oo sheekh hebel sheekh u ahaa sheekh hebelna sheekh baa hebel u ahaa diintaasu martaleynaya may ahayn kuwa aan la aqoon oo kitaab gaadooye ah ay ahayn ana haaulaai waxamal xikaaya wuxuu ku xambaaray kuwa warkaa yiri macnaa wuxuu ka wadaa nimanka xikaayada laga keenay culummo maaha waa culummo ismoodood waa kitaab gaablowyaalooda waa niman dayrabiga iyo macsharu falaga iyo saacatu khabarka iyo awfaaqin ahliya qasaalika aga qilbaarahay culummo maaha waa culummo ismoodood waxamal xikaaya calaa ana haaulaai lam yashtahibu kumay caambin bilcilmi cilmi kumay caambixin juhaal bay ahaayeen cilmi ismood bay ahaayeen eh, caamay ahaayeen wa ta'awala wuxuuna ku ta'wiiliya alfudya fudyada laga soo sheegay wuxuu ku ta'wiiliya calaa wujuuhin wejiyu ku fasiray dhowr weji ayuu ku fasiray wejiyada waxaa ka mid a in la yidhaahdo nimankan ciday ka hadleen waa cid la isku hayo marka sabrigu ma ka sugnaaday mise kama sugnaan nin baa waxaa la tusaalaa nebigu caay waxaa la yii markhaatiyaal baa rabaa in lagu qoro markhaatigi baa dhamaystirmi waayo asagina waa inkiray wuxuu yidhi afkayga kama soo bixin subxaan allah markhaati ku qirana waa la waayay ninka noocaasa waxaan dhahaynaa marba xaggiisa wax haddii laga soo sheegay markhaatigiina uu sugi waayey waa jaldaynaaw warka ma fahamtin horta si wax loo taawiliyey mar haddii la yidhi nebiga xaggiisaaba wax u laga soo guuriyey yuusan asagu qirnaanin markhaatina yaan lahaynina ma bajad aabalaf hadday soo yeertay ma daynaynaa maya maxaan ku samaynaynaa yujlad bannaanka inta la keeno yaa la garaacaya la karbaashahayaa maryaha laga siibahayaa waa la ceebaynaya magaalada lagu wareejinaya ciyaal macnamar ku fooniya leenahay markaas arkmeel marka waaa laga waxaa laga hadlaya maa sabi maa waa nin aysan sugnaanin cayba ka sugnaanin marka hawl aan islahayn bay isqabade fatwadii marka xataa dilaya waa niman wax u bilaaban yihiin qaabab kale lagu tawiiliye qaabab kale ayaa lagu tawiiliye marka taabaa ka mida lakin ujeeda waa badnaayeen waqti maayo qaala sheekhulislaam sheekhulislaam warkaa asagaa markuu soo maray oo soo sheegay wuxuu yidhi wlxikaayatu almadkuuratu can lfuqahaa xikaayada uu soo guuriyey qaadi lciyaad oo yiri wadakara alqaadi can lfuqahaai fuqahaai ana saaba nebi sal alay slam in istaxalla kafara walim istaxillahu fasaqa uu yiri in istaxallahu kafara wain lam yastaxillahu fasaqa walam yakfur kasaa bisaxaaba xikaayada noocaasa markuu sheegay wuxuu yidhi wlxikaayatu almadkuuratu can lfuqahaa anahu saabigu in kaana mustaxilan hadduu yahay kafara waa gaaloobaya wa ilaa haddii uusan banaysan falaa ay falaa yakun ma gaalo noocaasa laysa lahaa aslun asal iyo farac iyo laan ay ku taagan ma jirtee waxaa weeye waa dabayl iyo sheeka barileewy biibisidaa laga sheegay kutubkiteen w soomaanaan soo mara ayada horaan soo marnay war la qabaxiiso malew sheekh islaam taymi waa ujeedaa kadaalika hadda darsi maxaad qaadatay horena usoo fahamtay xikaayo kastoo kutub laga soo sheegay wadaaddo laga soo guuriyey culumaa qaba la yidhi waa inaad ka digtoonaato khaasatan ninka wax soo guurinaya haddaad og tahay inuusan ahayn nin baax iyo itilaac iyo mumaarisa oon hawsha darajadaa gaarin hadduu kale madhabkaasa saa qaba kaana saa qaba kaana saa qaba waa inaad iska ilaaliso macnaha madaahib alculamaa culamadu waxay qabaan inaad u tiiriso ka nafiido qof walba laga yeeli maayo qofkaa qof lagu kalsoon yahay oo kutubta iyo maraajicda islaamka iyo ta'aaliifta islaamka iyo madaahibta islaamka qof iilaacu inuu inuu yahay inuu yahay ayb ilaacu yahay wadaad baa inta masale ka hadlay nairobi had goor maynii sheeg yuu masaladii waxaa la yidhaahdaa adugu sigu u dhiga masalad markuu u dhigay baa dhowr boqol oo kitaab ayaa lagu keenay oo lii sheekh albasaayi kitaabkaasuu ku yimi sidaa u tiri ma aha hebelna sidaasu ka yimi safxa majaladka wixii ooda looga qaado boqol kitaab markii ooda loo geliyey oo meelu ka baxay iyo inkaara ku dhacday madaxa inta xoortay nimankii war ka soo raray iyo wuxuu yidhi kutubta maba aan arag xagee ka keenna anagu xataa kutubta haddaan ka warhayn maxaad xagee maxaad ka hadlaysaa sheekhu maxaad ka hadlaysaa hadda kore waan idiin soo sheegay wadaad intaga yidhi abu isxaaq alfasaari ayaa la sheegay wadaad saaxiibnaa wuxuu ka soo rar naql oo yidhi qaala abu isxaaq alfasaari qultu liawsaaciy oo sheekhiisiiya wadaad salafi balaaya ka dhacday hadda waa dhintay ayaa wuxuu yidhi sanabi sheeganaay yaa wuxuu yidhi awsaaci hadalka waa munqaic buu yidhi hadda waa nin sheekhiisiiya qultu iyo wuxuu yidhi hadalka waa munqaic waa go-an yahay weligaa miyaad aragta adugu qultu oo leeyahay munqaic weligaa ma arag weligaa miyaad maqashay haddaad tirahdo qultu haddaad tirahdo qultu lixareed haddaad idhaahdo oo la yidhaahdo hadalka waa munqaic waa go-an yahay ka hor <laughs> wax la yaabsa dad qaar la yaabsa sheekh waxba wardinayn adigu jeedinay kaamiraadaas la socdaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa kaga dankaasuu yidhi abu isxaaq alfasaarina waa nin majhuula lama yaqaano abu isxaaq alfasaarina inu sheekh uma taqaanaa bukhaari iyo muslim abu daa'uud tirmidi nisaa'i ibnu maaja axmed shaafici oo dan ka qaadan si muhaadka nin dhex fadhi oo imaama oo la yaqaano oo kitaab leh walacalla inaan kitaabkiisa akrina waa laga yaaba wuu yaalla hadda kitaabkiisa siirada inaan raba laga yaaba iyo wuxuu ku leeyahay waa majhuul marka wadaadada waa inaad la socoto qofka wax soo raba wax radinaya weligaad la soco ka socoto marshekh islaamtain waa ujeedaa laysa laha xikaayadaas laysa laha aslun wax asala male buu ku yidhi waa tuur wa inamaa maxaa dhacay qaadi weyn baaba soo raray qaadi lculamaa abu yacla ayaaba soo raray ibnu taymiyo xaggee wax u wadaa soo raray isweydiin kara maaha war culus weeye war qaadi baa soo raray qaadi maxali xanaabila soo raray waa nin qatara saaxib intilaaca wey si wax ku wadaa wainamaa naqalaha wainamaa in kalima naqalaha wuu soo raray alqaadi wuu soo raray buu ku yidhi qaadiryacla wuu soo raray buu ku yidhi min kitaabin buu ka soo raray bacd mutakalimiin min kitaabi bacd mutakalimiin buu ka soo kitaab uu leeyahay nin mutakalimiinta ka mid a ayuu cibaarada ka soo qaaday wey alladiina mutakalimiintaasoo xakawha xikaayada ka xikaawada oo ka soo guuriyey canilfuqaai fuqadaa saas tiri weye uu ka soo raray kitaabkaa umuu ka soo dhiftay kabacdi anuu muu soo dhex tuuray tabacdan wadaaddaa la sibooday oo yidhi fuqahadaasaa qaba marka ma layska yeelaya ninkii khabiira wuxuu ku leeyaha maya fuqahadu ma qabaan ninkaan khabiir ahayn wuxuu leeya sheekh fuqahadaa qaba qaadi baa soo raray xagga u socta adigu markaasuu ku leeyahay wahiya buu ku yidhi sheekhdanta ka hari maayo wahiya buu ku yidhi xikaayadu kadibun waa been mug wey weliba waa been mug waxbana kama jiraan sheeka bareley weeye dannuuha way u maleeyeen mutakalimiintu dannuuha mutakalimiintu waxay u maleeyeen soo raray waxay u maleeyeen jaariyatan inay tahay mid ku soconaysa oo ku dureersanaysa calaa usuulihim usuushooda inay ku socoto usuushii ayagu ay dhigteen oo usuushay dhigteen maxay mutakalimiintu hadduu cayda uu bannaystana oo xalaalaystana waa gaaloobaya hadduusan bannaysanna ma gaaloobayo usuusha ay dhigteen iyo qaacidada ay dhigteen kaawo usuushooday marka waxay moodeen xikaayadan inay xoojinayso sida ula soo boodeen kabacdina annaga ahlusunna aynu usoo dhex tuureen wy ay marka laakiin ilaahay rag uu bixiyey oo waxaa weeye kala tuuray wy wahiya kadibun dannuha ay u maleeyeen wey eh, mutakalimiintu jaaliyatan xikaayadu inay ku socota calaa usuulihim usuushoodiina waan kuu sheegay falaa yadunna uusan u malaynin weeye daanun falaada dee wataan soo maray falaada waxaan ka dhig laada waxaan ka dhigaynaa naahiye inay tahay marka markaan dhahno falaa yadunna oon ficilkiina aan nasbinno waxaan leenahay xarakada saaranu waa xaraka maxa le khuruuj min iltiqaa'i saakinayn ile ficilku waa mudaacafu ficilku hadduu mudaacaf yahayna waxaa kuu bannaan inaad fadxiso iyo inaad damiso ayaa kuu bannaan mid walbana wuxuu ku socdaa ariiqu ku socdaa marka waxaad dhahaysaa falaa yadunna uusan uma ila marka muxuu hore muxuu ahaa danana buu ahaa danna yadunnu lam yadunna hadda markaan lamgeliya ugeeda lam yadunna soo weli ma kordhigina falaa yadunna waa kordhigay weli maxayna tahay falaa yadunnu marka yuusan u malayni weye daanun mid wax malaynaya ana fi masalati masalade weye mas'alada ah qofkii nebiga caaya inuu gaaloobahayo in tafsiil la geliyo khilaaf la geliyo oo ah hadduu banaystana waa gaaloobahaya hadduusan banaystana ma gaaloobahayo oo khilaaf laga dhigo yuusan u malayn ana fi lmas'alati khilaafan khilaaf inuu ku jira yuusan u malayn masaladu waa masale ijmaaciya qaadi ciyaadna uu kuu soo sheegay sheekh islaam tagni waa kuu sheegaya nebiga qofkii caaya ha banaysto yuusan banaysanin kaafir bilahi alcadiim way daahira wa baatina hada huwa kalaamu kalaamku muxaris wataw inamaa in kale maahane daalika hawshaa iyada oo xikaayada alatun qalad iyo gaf weeye iyo sheekabarilo weeye dhegna jalahawsii wey fasl uma nacuudu fasl bimacnaa faslka waa masder laakiin waxa weye dikru masderi wa iraadatu ismi faacil waa la socoto lannu faslun markii waa masder lakin maxaa loo jeedaa faasilun baa loo jeedaa faslun hada faasilun yufasilu maa sabaqa wamaa sayati wey marka dikru masdari waa inaad ismu faacil uma intaas kabacdi wey nacuud waxaa u noqonaya muqadimadu waa dhammaatay ila sheekh wuxuuna soo yiri laabudda min taqdiimi muqadimatin soo nama noo dhihinin muqadimadu waa dhammaatay muhiimka ahay uma nacuud waxaan u noqonaynaa ilaa maqsuud lmasalati masalada maqsuudkeed danteedii baan u noqonayna oo masalada maqsuudkeedu muxuu ahaa waa in la caddeeyo sabbiga iyo sidoo kale la kala saaro alkufru lmujarad iyo sabriga la kala saaro maqsuudka waa noqonayna uma nacuudu ila maqsuud masala ujeedadii danta laga lafa naquul waxaan odhanaynaa qad abata waxaa sugnaaday ana kula sabin qad abata waxaa sugnaaday ana kula sabbin cay kaste iyo wa aflagaado yubiixu banaynahaya addama dhiigga banaynahaya fa huwa kufrun waa gaalnimo cay kaste iyo aflagaado kaste oo qofka dhiiggiisa banaynayo lagu dilaayo waa gaalnimo iska ogow hadduusan laakiin dhiigga banaynaynin waa kabiir min alkabaa'ir hatii qof walaalkay aad qadabto zino ku qadabto ma dhiigay mise waa kabiir min alkabair waa lagu sheemugsanaya ma waa lagu cafin waa kala duwan laakiin haddaad maqaso sabbi iyo aflagaada dhiigga qofka bannaynaysa waxaad markiiba hoosta ka xariiqda inay tahay sabbi gaalnima inuu yahay cay aflagaada gaalnimo inay tahay gaalnimo tahay wa in lam yakun yuusan kullu kufrin gaalnimo kaste saban ayaysan ahaann masale muhiima ah. meeshaan culamada ugu sabir xukuufidu ku daateen oo maxay tahay gaalnimoo dhan eh, gaalnimoo dhan iyo kufri oo dhanu cay keliya ma aha sidoo kale gaalnimadu ma aha juxuud iyo inkirid ma aha gaalnimadu waa anwaac badan tahay kufri waxa eh, eh, shaki baa jira kufru icraaq baa jira kufru istigbaar baa jira kufru iibaa baa jira kufru sabri baa jira kufri waa noocyo badan yahayo marka weligaa kufri juxuud weligaa kufriga ha u qaadan hal noocinu yahay kufrigu waa noocyo badan yahay aad u tiro badan yahay marka wa in lam yakun yuusan ba kullu kufrin gaalnimo kaste sabban sab yaysan ba ahaanine laakiin sabbi haddaad noqosho sabbigaanu dhiiggu bannaynaya inuu gaalnimaya iska ogo weeye wa naxnu annaguna bukul sheekhu nadkuru waxaan sheegaynaa cibaaraat alculamaa culammada kelimaadkoodii weerahoodii iyo alfaadoodii ayaan sheegaynaa cibaara maa huwa jafu cimaara waxaana looga jeeda qofka maqsuudkiisa iyo dantiisa iyo wayaadkiisa iyo laftiisa baan sheegaynaa muxuu ah waa tana marka qaala imaamu axmed wuxuu yidhi man shatama rasuula rasuulka qofkii caaya aw tanaqasahu nuqsaaniya musliman kaana muslim ha ahaado muslimiinha sheeganaayo aw kaafiran kaafir ha ahaadee facalayhi alqatlu waa la dilaya facalayhi yajib calayhi alqatlu in la dilo wey walaa yustaabu lagana toobad aqbali maayo horan usoo marrimta ayada wa qaala wuxuuna yidhi imaamu axmed wuxuu yidhi man dakara shay qofkii shay wax u sheego oo yucaridu uu sarbeebahayo bidikri rabbi rabbi uu ku sheegahayo ku sarbeebayo cayb uu ku sheegahayo fa calayhi alqatlu fayajib calayhi lqatlu qadri ku waajibayo qofkii alle u sarbeeba oo wax sarbeeba oon caddayn sheego ishaaro sheega allana uu ku duraayo isna waa la dilhayaa wa asxaabuna asxaabu eh, xanaabila waxay dhaheen asxaabu axmed waxay dhaheen atacarudu inaad sarbeebto lisab illaahi ilahay caynta inaad sarbeebato iyo wasabi rasuul rasuulkiisa inaad sarbeebato riddatun diintii laga noqday weeye ka sariixi si cad adiga u yidhi oo kale lam tahay sarbeeb iyo sir iyo sarbeeb hadalka kiisa toosan iyo kiisa taban waxaa weeye la kala qaadi mahayo dhammaan waa isku mido walaa yakhtalifu isku khilaafi mahayaan buu ku yidhi asxaabuna annaga asxaabtanadoo xanaafilada isku khilaafi mahayaan anna qadfa ummahu nebigu hooyadiisoo la qadfo huwa inuu ka mid yahay qadrigu min jumlati eh, sabbihi caydii nebiga nebigoo la caayo jumladiisii inuu ka mid yahay almuujibi sabiga almuujibi waajibinahayey lilqatli dil waajibinahayey weeye wa aqladu welibuna kasii adag yahay culamadu xanaabila maxaa lagu yidhi iskumaysan khilaafin walaa yakhtalifu asxaabuna ana qadfa ummahu nebi maxamed hooyisoo la qadfo huwa min jumlati sabbihi nebiga caydiisay ka mid tahay nebiga oo lacaya ka mid ah hooyada haddaad wax ka sheegto asaga wax laga sheegay wey sabiga almuujibu waajibinay lilqatli dilka waajibinaye waa la dila asaga nebi axmed hooyadii ninka wax ka sheega hooyadii ninka wax ka sheega waa la dila xala waa soo marnay wa aqladu wayna ka adag tahay maxay aqladu tahay wey maxay uga sii adag tahay waxay uga sii adag tahay nebiga haddii asalkiisii la duro nasabkiisii la duro waxaa weeye asagana waa u dhammaatay saasaa laguu leeyahay wa aqladu in adiga wax lagaa sheego iyo in hooyada iyo aabbaha la duro nasabkaaga la duro awowga iyo aabbaha la duro ashaddu wa aclamu adiga in lagu duro wax lagaa sheego oo beenlowatug adiga lagu wax lagaa sheego hooyada iyo aabbaha hadii loo tilaabo waxaa weeye war ma jiro laakiin hadda u fiirsa ciyaalka soomaalida ciyaal macnamalaha iyo fooddheeraha iyo jeegaxiirka iyo kuwa kuulaha qaba u fiirso wax ay caayaan hooyooyinka ugu hormarinaya hooyada waa ku samey hooyada waa ku samey kan kale waa u qosbihayaaw saas ku barbaaraya garba ku yeelanaya nin weyn buu ku noqonaya waxaa weeye siyaasi buu ku noqonayaaba hadduu rabo maxaa la yihahda ugaas baaba loo calamsanaya maalinta dambe ganacsada ku noqonaya guddooyinta mid kuu noqonaya shalay iyo maantana hooyadiisu raalli waa in la caayo danyiisu daalima oo dinlaawa kii asaga marka waxaa weeye maalin dambe isa weynkuyaa laga yahay la sa weyna waa in laga soo jiido maxaa la mixraabkooda waxaasa cadada ka buuxa banuunigay ciyaarayaan ilaa dhugay dheelahayaan tuubkay dheelahayaan waxaa weeye maantoo dhan markaasi hooyaday caaya hooyaday caaya maantoo dhan waa dameero doofaaro uu dameero oon wax diirisan ahayn dul wax dhintay qofka marka hooyadiisba raalli uga noqonaya in la caayo wax damiira iyo wax diin iyo wax aqlaaq ku arkan ah, iyo doofaar doofaar marka waa in loo sheego inkaar qabooyinka inkaar baa ku dhaco inkaar laa kuli banooni iyo tv iyo maxaa la yihahda laanuu ayaa carada haysta iyo geyn baa haysta wa qaal qaad ciyaad wuxuu yidhi kullu man sabahu cid kastoo nabiga cayda aw caabahu ama cambaareeya aw caabahu maxaa la yihahdaa ceebeeya aw alxaqa haleelsiiye oo ka daba tuura nebiga aw alxaqa bihi nebiga haleelsiiye oo ka daba tuura naqsan nuqsaanin ku sheega fii nafsi nebiga naftiisa aw nasabi nebiga nasabkiisa iyo dhalashadiisa iyo qabiilkiisa iyo qoyskiisa aw diinihi nebiga diinta nusqaan ku sheega oo ceedeeya aw khaslatan aw khaslatinbe qayb iyo sifo oo min khisaali nebiga sifooyinkiisa awey aw carada sarbeeba bihi nebiga sarbeeba oo u bambaxa nebigu sarbeeba wax uga sheegaya aw shabahu nabiga ku shabaha bishayin shayin ku shabaha calaa ariiqi sabbin lahu isagoo nabiga caayhaya ayuu shay ku shabahay shayga ku shabahay iyo wlizraa'i calayhi iyo nebiga inuu xaqirahayo izraa maxaa la yirahda taxqiiq wey in nebiga la xaqiro ayb aw ilqadi in maxaa ilqadi kuwa ku cadsan yahay aw ilqadi in kullu man sabahu ku cadsan yahay aw qadi in hoos loo dhigo oo la lido wey alqadu huwa alinkifaadu way shayga in la liido oo la nusqaamiyo aw ilqadi in la nusqaamiyo oo la liido hoos la dhigo minhu nebiga in hoos la dhigo walcaydi lahu walcaydi lahu iyo nebiga in la ceebeeyo walcaydi lahu nebiga in la ceebeeyo la cambaareeyo fahuwa kuwa waxaas oo dhan fahuwa saabun lahu nebiga qof caayo weeye yuqtal waa lala dilahaya dhammaan waxa aan kuu soo sheegay sabu weeye yuqtal waana la dilahaya tasriixan si cad ha noqoto kaana tasriixan kaana hawshu mid cada iska noqoto aw talwiixan aw ishaaratan ishaarad ha noqoto talwiix huwa alishaara atalwiix huwa alishaara marka si cad u sheeg ama ishaare midda waa lagu dilahayaa wakadalika sidaasoo kale waxaa la mid oo isna la dilahaya oo sabi ah man lacanahu nebi ninkii lacanada walciyaadu billah nebigu lacanadaya ay aw tamanaa wuxuu tamaniyey oo jeclaysto hididiinaysto madarata lahu aw tamanaa madarata lahu nebiga in dhib ku dhaco oo musiiba ku dhacdo ayuu jeclaysdidilayso tabaniyagu ma ahane daca waa habaaray calayhi wuu habaaray bini aadamka marka waxba laga helaya aw daca calay nebigii buu habaarayaa nebi maxamed buu u qunuudahayaa oo nebi maxamed yaa u qunuuday mataqana ciddi wata nebi maxamed u qunuuday ma garanaysaa yaa sheegi kara nebi maxamed ciddi u qunuuday miyaad garanaysaa abujahl abujahl qaswat lbadan marka laysoo hor fadhiistay suurat lanfaal maxay ka hadashay maay ka ahday axiix faamtir calayh xijaarata min asamaa o itina qunuud nabi maxamed buu habaaraya ilaah maxaa la yidhaha waxaa ku samee oo cadaab oo dhagax sada kusata nabi maxamed loo qunuuda nabi maxamed lo qunuuda qunuudkii asagu ku dhacay marka ninkii nebi maxamed habaara aw dacaa calayh ninkii habaara asaguna weeye aw dacaa calayh aw nasabu wuxuu u nisbeeye u tiriye ilah nebigu wuxuu u nisbeeye maa laa yaliiqu waxaan oo soconaynin bimansibihi nebiga darajadiisa weeye calaa ariiqi dami qaad iyo ariiq wada ceebaynana waa ugu nisbeeye waa ugu tiiriye ama maahana cayaba wuu ceebeeyey fii jihatii nebiga jihadiisa iyo qoyskiisa iyo dhinaciisu ka hadlay weeye jihaadi alcasiizi sharabta wuxuu ku sheegay ku ceebeeyey bisukfi min alkalaami kalaam iska hooseeya oo liito bisukfi kalaam hadalka kalaamkiisa hooseeya oo saaqidka ah, oo cawska ah, oo iska lito qashinka ah ayuu ku sheegay wahujrin hujrilkalaam waxaa la yidhaahdaa kalaamka kiisa faaxishka hujrilkalaam kalaamka kiisa hooseeya oo faaxishka iyo wa munkarin min alqowli wazuurin hadalka midkiisa suurka oo munkarka oo la inkiro ayuu ku sheego u nisbeeyey ama maana cayana wuxuu ku ceebeeyey bishayin shay ku ceebeeyey oo mimaa shay ka yaji dureersada oo min albalaa'i balaayooyinka musiibooyinka ka mid a iyo walmixani mixnooyinka iyo imtixaanka ka mid a calayhi nebiga waxaa laya balaayadkii mixanka ku dhacay ayuu ku cambaareeyey nebi axmed tusaale ahaan caruurtii baa ka dhimatay eh, xaaskiisii khadiija jeclaa baa ka dhimatay adeerkii abu aalib baa dhintay eh, eh, agoon agoonku kusoo koray hooyadiisaa kujirarajay ba ku jirta musiibooyinka iyo maxanka ilaahay subxaana wataala qadarkiisa qadiisa ah, ayuu ku cay ka aflagaadiye kaafir bilaahi alcaiim weeye yuqtal waa la dilhaya ah maahane qamasahu wixii xaqara uu xaqiray qamasahu nebigu xaqiray oo liiday bibacdi alcawaaridi waxyaalaha usoo banbaxa bibacdi alcawaarid cawaaridda maxaa bibacdi alcawaarid albashariya cawaaridda bini aadamka ku timaada aljaa'isati oo bannaan weeye walmachuudati oo la yaqaanay ladayhi cindahu nebiga la yaqaano cawaarid bashariya maxaa loo yaqaana malaaliya inay kugu dhacdo inaad qandha ku qabato inaad xanuunsato inaad seexato inay gaaja ku qabato inaad musqul u baahato cawaarid albashariya nabiga ku timaada ayuu ku caaray cawaarid bashariga caadiga la yaqaan qof walaba ahay ayuu nabigu ku aflagadeeyey mar hadduu ku aflagadeeyo nabigu gaaji u baahan u baahan yahay waxaa weye yuqtal gaajaa qaban jirta u baahan jirta sakaraad buu ahay oo min baabi tacniya haddii ula socdo E e ma adduunya nebigu bashar buu ahaa sida bini aadamku raashin u baadaan buu u baahnaa malag ma ahayn hadday saa tahay oo min baabi tafsiir tahay oo la gartay waa sax laakiin min baabi tacni hadday tahay ceeban hadday tahay e yuqtado hadduu yidhahday dhan culammadu nebi maxamed ciidankiisa waa la jebiyey waa laga adkaaday waa la cayrsaday dagaalkaa lagu jebiyey hadduu yidhaahdo uxud baa lagu jebiyey hadduu yidhaahdo yuqtad laakiin khaalid bin waliid baa la jebiyey haddaad tiraahdo xidar ku almayso laakiin dhinac codbaa la jebiyey haddaad isku tiraahdo oo hawsha halka aad la marto waxaa weeye waa lagu dilahayaa waa taan maanigu soo sheegay wadaaddo magaalada jooga khudbo ka aqriyana waa maqlahay nebi maxamed baa maka laga fiiqsaday iyo hadal noocaas markaa laga caysaday haddaad tiraahdo waa eedari diin aaw anagu hadda ku gaalaysiin mahayno limaada lianna waxaa laga yaabaa inaad maskiin iska tahay oo manaabirta iyo masaajidda lagaa kariila aya inaan waxba garanayno marka xoogaa waan ku xirma qawoojinayna intaad wax fahmayso waan ku xirma qawoojinaynaa laakiin masaajida hawsheeda horaanka lagu soo sheegay maajida hawsheeda waxba kaga noqon maayo ayb way ku badbato warka asaga masaajida iyo warkeedu sheekh waxa qofku wuxuu baahan yahay inuu iska masaajiddu sheekh ma aha darajo iyo karaamo iyo meel saroo la gaaro maaho laakiin maxay tahay bayna takliif watashriif takliif iyo hawlku saaran war adiga waajiban ilahay dusha kaa saarin ha qoorta uridun maxaa kuwa banaankaa mara seexa gurigaaga imaamna ha noqon muadinna ha noqon waxban ha noqon khaiibna ha noqon sheekhna ha noqon banaankaagama sheeko xaligu ku hay hadday ku dayato oo dadka muslimiinta kaa maarin waayaan maxaa la yidhaahdaa waa inaad uga soo baxdo sidii ilaahay iyo rasuulkiisu ay raaliga ka yihiin muslimiintu raaliga ka yihiin oo ilaahay kuwa ogyo meesha ugu dambaysa waajibka waa inaad u gudato haddaad laakiin naftaada ka ogtay inaad waajibkaa gudan karin ma gudan karaiga dhaafan laakiin manaabirta hadda ayaga meesha kala baxayaan bacd cawaard bashariya w aljaa'isati oo bannaan wey walmachuudati ladayhi machuudati laday macnaha cindahu la yaqaano hadduu ku cambaareeyo waxaa wey asagana waa gaalo waa la dilaayo qaala wuxuu yidhi whadacyaad baa scuud warkiisii qaal qadciyaad wuxuu yidhi wahaada kulluhu ijmaacun min alculamaa walascaar warka aan kuu soo sheegay wahaada warkaan kuu soo sheegay oo dhan kullu dhammaanta ijmaacu min alculamaa wey wa aimatu lfadwa aimada fadwooda oo fadwooda la yaqaan ilaa aimatu lfadwa kutub baa laga qora gooniya wey haddaad waa inaad ninku dhexgarsato waxaa lagu leeyay kan kuma jirin inaga jooji culamada fadwata waa naqaanaaye xagga nooga jooji asxaabulfadl ibn xasim ee kitaabka weri kale min mucaamad fadl oo min asxaabihi nebiga saxaabadiisiiya waa haluma jara ilaa laga gaaro ha la yidhaahdaa qaybkood laga gaaro culummada kale min ataabicin atbaa taabicin ilaa macalaya quruuntii oo dhan la yaqaanayo wa qaala maaliku maalik imam maalik wuxuu yidhi manaba qofkii caaya nabiga qofkii caay qutila waa la dilaya walam yustatab lagana toobad aqbali maayo laga toobad dalbi maayo hadduu toobad keena lagala aqbali maayo qaala ibnulqaasim wuxuu yidhi maxyatulmaalikiy wy asaguna wuxuu yidhi aw shatamahu qofkii nebiga caaya aw caabahu ama cambaareeya oo dhaleeceeya aw tanaqasahu nuqsaamiya qutila waa la dilaya ka sindiiqi sidii munaafiq ku gaalaha hadduu nifaaqiisi wixiisa muujiyo loo dilahaya isna waa la dilahaya wadakara wuxuu sheegay qaadiciya bacdu maalikiya buu sheegay halkaa waxaa ku jiray wadakara ijriy wadaadku wuxuu gooyey kelimad muhiima oo ahayd ijmacu meesha gooyey waana khata sheekhe kelima ijmac maxaa gooyey ijmac maxaa dhilo ku jira kelimatul ijmac inaad qorto maxaa dhilo ku jira waxay kuu dhumaysa ma jirto wuxuu yidhi wadakara wuxuu sheegay qaadiciyaa bacdu ijmac bacdu ijmac almaalikiya buu sheegay wey ana man dacaa qofkii habaara cala nabiyi qofkii ku habaara nebi ku habaara bishayin min almakruuhi oo ah in ciidankiisu jabo diintiisu inay nusqaanto dadku inay ka kala cararaan irsaaqada in celiyo tusaalaan buu ku habaaray qutila waa la dilahayaa bilastitaabatin iyadoo la todoadbanin baa la dilahaya ijmacaasaa lasoo maalikiin laga soo roray wadakara wuxuu sheegay ciyaadun qaadi ciyaad wuxuu sheegay ajwibatan jawaabo ayuu sheegay weeye ajwibata jamaacatu min fuqaha maalikiya ayuu sheegay weye ajwibo culamaau maalikiin laga soo raray oo tiro badan ayuu sheegay ragga marka magacyadoodii hadda anu kama gaaro sheekh ma sheegin laakiin waa la yaqaana meelay ku qoran yihiin shifaaq oo kale qofkina waa ugu noqon kara iyo ugu noqon kara saas ugu noqonaysaa marka wadakara ciyaad wuxuu sheegay qaadi ciyaad wuxuu sheegay ajubata jawaabo ayuu sheegay jamaacata min fuqaha maalikiya almashaahiru caamba culimada la yaqaana ayuu sheegay bilqatl in la dilahayo biduuni istitaabati iyagoo laga tooban aqbalin fi qadaaya ay fi lwaqaa'i wa qadaaya la xukumay ayuu sheegay maxay tahy macneedu culamaa ulmaalikiya baa waxaa laga soo guuriyey mashaahiirtooda raga culamada caanka baxay qadaayaa loo keenay su-aale laga weydiiyey ninkaanu nebigu saa ku yiri hadalkaasuu sabeeb markaasuu yuqtal mid kalaa la keena saasaa warkaasaa laga maqlay nebigu hooyadiisu xoogaa u sabeeba yuqtal maxaa leey nebigu wuxuu yidhi agoon buu ahaa yuqtal nebigu qadaayaad noocaasa oo badan baa la keenay qadaayaadka ayagaa hadda ooda ka qaadayaan qayb waxoogaa ka sheegay minha qadaayaadka waxaa ka mid a ah, rajulun nin samica maqlay qowman dad buu maqla oo soo ag fadhiistaa ama ninkaanu ku dhaca shaqiye qoonkaasoo yatadaakaruuna mudaakaroonaya isu sheegsheegaaya sifata nabiyi nebiga sifad isu sheegaya niman meel fadhiya sideenaan oo kale oo nebiga sifaadkiisii sifadaasuu lahaa saasuu ah odhanahaya ayaa mid soo dhex fadhiista inkaanu ku dhacday cid markiiba marna waxaa soo maray qowmka ayaga mudaakarada ku jiray id marra bihim waxaa soo maray rajulu ninbaa soo maray qabiixul wejhi walixya wejigiisu foolxun yahay garkiisu foolxun yahay kala taagtaagan yahay aan sadiidaynin aan shanlaynin wejigiisu foolxun baa soo maray fa qaala wuxuu yidhi midkii meesha fadhiyey rajulkuba wuxuu yidhi turiiduuna ma doonaysaan tacrifuuna inaad garataan sifatahu nabiga sifadiisa inaad garataan ma doonaysaan aad sheegaysaan hiya sifatu hada almaari midkaana meesha marahaya sifadiisa wey oo wejiga kufoosha xun garka kufoosha xun qaadi baa loo keenay waxaa le ka waran axmed musulaymaan la ka waran baa le yuqtal kaafir billahi alcaliim daahira wa baatinan yuqtal mid kale wa minha waxaa kamid rajul baa ka mida qaala yidhi annabiyu sal alla alay slam kaana aswada nebigu waa madoobaa wuxuu yidhi yuqtal baa la dilayaa nin qureeshee nebigu muxuu ahaa rajul min alqureesh waa maxaa midabkiisa la yaqaano oo la sifeeyey oo kutubta ku qoran mutawaatir xadaanaa wa ahbarana mutawaatir ijmac muslimiina wey haddaad ijmaaca muslimiinta ka leexatoo tira kaana aswana tiraahdo waad inkiraysaa waana diidaysaa waadna noo sarbeebaysaa yuqtal waa laga takhalusahaya waa madowya marka la isku dila la saxo hawsha xaggee jooga caysha xaggee joogta minhaa waxaa ka mida rajulu ninbaa qiila lahu waxaa lagu yiri laa war hawshu saas maaha la yiri waxaqi rasuuli xaqi rasuulkaan ku dhaartaye xaqi rasuulilahi baan ku dhaartaa maaho nin masaalageow in lagu dhaarto layidhaahdo waa xaqi rasuul lagu dhaarto waa hawl aad u liidata waana shirki lcasqara wey waqad yajuru ilaa shirki hal akbar in kuu waa laga yaabo macnaha xaju bikayr illaahi shirki min shirki lcasqara weeye waqad takuun shirki akbar marka saan ma banaan in saan loogu dhaarto loogu dhaarto ayb nin baa saa lagu jiri hawshu saa maaha la yidhi xaq nabi maxamed ku dhaartay mana banaan hawshaan lagu dhaarto faqaala wuxuu yidhi facal allahu allah ku sameeye w yaana shidin cafwan facal allahu allah ku sameeye bihi rasuulka allah ku sameeye kada wakaa sahay xala ku samey dhib allah ku sameeye nebigii markii nebigii la sheegay buu wuxuu yidhi nebiga sahay allah ku sameeye ayb kaana maxaa la yidhi yuqtal walaa yustataab kaafirka la cadab asna la yidhi wa minha waxaa ka mida qadaayaadkaas cashaarun nin canshuurta qaada nin degmada canshuurta ka aruursada baa waxaa la yidhi nin buu dhiba wuuu canshuurta bix ah, dadka intuu tegay buu dhiba markaasu wuuu qaale wuxuu ku yidhi addi canshuurta gudo oo bixi ankoor ku shuba markaasaa ninka qofka canshuurta laga qaadahayay baa u eegsooto oo maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi nabi maxamed baan kaaga eed sheeganay tusaaleha ku yidhi kutubkadabadkabaqalaqtisaarinayahay markuu yidhi canshuurta bix oo qofku uu gilgiro dhibay wuxuu yidhi nabi maxamed baan kaaga maxaa la kaaga eed sheeganay ah, ilaahay rasuulkan kaaga eed sheegay tusaalehan buu ku yidhi tusaalehan u jeeda markaas wuxuu ku yidhi addi canshuurta bixi maxaa la yidha washku una eed sheego washku u eed sheego ila nebiy nebiga aad sheegaysana u eed sheego bay uga kaaciyihin nebiga aad sheegaysana u eed sheegow saasuu yidhi yuqtal kaafir bilahi alcadiim lianna waxay ku lehin culimmada islaamku makuuska iyo canshuurta dadka in laga qaado lagu dhigo waa diin la'aan nabi maxamed hadduu joogi lahaana ma banaanaaten yac buu oran lahaa qaad buu dadka dhinac dumar buu oran lahaa waa kaa reebi lahaa taa macnaheed marka waxaa weeye nebi maxamed xataa hadduu joogi lahaa oo iga reebi lahaa oo dadka iska daa oran laha dadkaa nabi oran lahaa kamaanan amar qaateen kamana yeeleen canshuurtaydana waa wadan lahaa dadkana waa dhibi lahaa marka aday kuu taladadu eed sheeganaysa kaafir bilahi cadm oo la dilayasagaa waa minha qadaayaadka waxaa ka mid a ah, mutafaqihun mid fiqiga barta mid fiqiga barta xoogaa fiqiga akrista kaana wuxuu ahaa yusamiihi nabiga mid ku magacaaba fii atnaa'i munaadaratii markuu doodayo oo masaaisha ka niqaashay wuxuu ohan jiray alyatiima nabi maxamed buu leeyahy alyatiima agoonkii wa khatana sodogii xaydara xaydara cali bin abi aalib xaydara ila yihahda cali bin abi aalib sodogiisii khatanka waxaa la yidhaahdaa maaa la abu zawja islaanta ad qabta aabbehe baa khatanka la yidhaahda sidoo kale khatarka waxaa la yidhaahdaa islaanta aqaaribteeda ayaa la yidhaahdaa gabadha bixi ma bixiyan marka fahamtaa af soomaaliga waa in adabka af soomaliga waa inaad taqaana faxdo nin maxamed hadduu bixi dhiiha oo hadda meel soomaliya war gabadhan kaaga fadhinaa yaa gabadha doonaaya geedkii ugaaska waxaa fadhiya oo gabadhii doonaaya nin maxamed ma bixinahayo wey maxaa ka tala ninkaa isaga nin maxamed hadduu kira gabadha bixi hadduu ku yiraahdo ma amar ba mise amar ma hosha <laughs> adag tahay sheekh hosha adag tahay taag waad fahantaan ilmuhu ka fadwo wayacu wuxuuna sheeganahaya ninkaasa weliba wuxuu leeyahay wayacu markuu yidhi yatiim ku magacaabay oo khatan iyo sadr ku magacaabay ayuu wuxuu yidhi khatan xaydar cali sadrkiisu yii wayacu wuxuu sheeganaya ana suhdahu nabiga suhdigiisa adduunyada u ka saahiday oo ka jeestay oo isaga tegay dhalalaalkeeda lam yakun qasdan kas ma ahayn bu qasd ujeeddo ma ahayn maxay macnaheedu wuxuu qaado waaye wuxuu cuno iyo wuxuu calli waaye saas ninkuyah saasa u qarsoon waxba waayey eh sugdi kama ahayn ninkuyah hadda waa nebi maxamedkii layihi la doorangeliyay uxud dahab ma lagaaga dhiga oo diiday soo xadiiska kuma sugna ayuu wuxuu ku leeyahay qasid iyo kas ma ahayne naftaa qabatay kuwa siyaasiyiina laga sheegahay nebi maxamed hadduu tegi lahaa saybelia qabow ka jira khamrada wuu cabi lahaa maxay tahay de macnaheeda maxaa ka tiran kuwa ayaga shuuciyiintii alamadush caasayo aan ka socon shuuciyiintii intay wadaaddo kaxeeyeen sheekh cali suufi iyo intay wadaaddo kaxeeyeen ayay raggaan hadda sheegayn oo qaraabanahay laysqabsanayaan aqdaa laysaga soo daadanayaan intay kaxeeyeen wadaadaba intay kaxeeyeen bay waxay geeyeen dushambe meeshu hadda ku aasan yahay bukhaari ku aasan yahay qabrigiisiya geeyeen jumhuurha ku geeyeenoo ciraaq geeyeenoo meeshaan waa baqdaad halkan shaafici baa ku aas masari meela geeyeen culimada geeyeen bay noo soo celiyeen markaasay deen annaga shuuciyada diinta inkirsana xale culimmada waan kaxayna xaggaan geyno xaggaan geyno magaalaan geysanoo qabri cabdilqaadir jaylaani baan geynay oo shaafici kiisaan geynay oo kii bukhaari baan geynay oo ah see weydido madiinaan geynay oo qabriga nabi maxamed baan tusnay oo xale diintaan nagu gargaaraynaa wakaasa nalooya waa taala macruuf waan ogyahay talay qabsan lahaa adeeraan meelan kale lahayo iska daynaya tahay walow walow qadara hadduu kari lahaa wy walow qadara hadduu kari lahaa cala ayibaati nabigu ayibaadka hadduu kari lahaa oo heli lahaa la akalahaa waa cuni lahaa wy laakiin waa waaya meelu kasoo qaado waayo walciyaadu bilah waashbaahuhu iyo wax shabaha waashbaahu waashbaahu haada cafwan waashbaahu haada iyo kuwan wax la mida ah. ciddii tiri culmadii maalikadu waa xukumeen kaafir bilahi alcadiim weye warkati qofki soo baxday qaala shaaficiyu marka qadaayaadkaasoo dhan waa inay kuu noqoto miisaan ijmac bay ku fadhidaa miisaanka waa inaad qaadato cid warkaa laga maqlo adiguna waa inaad meeshaa aad ka soo baxdo ood noqoto qaadi lilmuslimiin wa mudaafic lilnabiy calayh salaatu wasalaam walishariica walilahi warasuulihi walkitaabi inaad difaacdo ayb qaala shaaficiyu wuxuu yidhi kullu tacriidin sarbeeb kaste fiih dhexdiisa uu ku sugan yahay istihaanatun fa huwa sabbun sarbeeb kaste oo tiraahda yatiim tusaale ahaan aad tirahdo oo sarbeeb ku jirto fa huwa sabbun waa caywe waana lagu dilaya wa qaala abu xaniifa wuxuu yidhi wa asxaabuhu baa waxay dhaheen meelaan ku istaago waa inaan gaaro meelaan ku istaago waa inaan gaaro wa qaala abu xaniifa wa asxaabuhu waxay dhaheen fii man duul iyo dad tanaqasahu nabiga nusqaamiyey oo liiday aw beri aminu ama beri ka noqday nabi maxamed beri baan ka hay aw kadabahu nabiga beeniyey inahu murtadun waa murtad weynay qof kastoo nabiga nusqaamiyey oo liiday waa murtad weynay qaadiciyaad wuxuu ku yidhi faqad itafaqad waa isku waafaqday nusuus culamaa waxay isku waafaqday min jamiici awaa'ifi dawaaifta iyo madaahibta oo dhan min almaalikiya washaaficiya walxanaabila waayrihim dawaaifta waxay isku waafaqeen calaa ana mutanaqisa bihi nabiga ciddii nusqaamiye calaa ana mutanaqisa bihi cafwan calaa ana tanaqusa bihi nabigo la nusqaamiye oo la liido kofurun waa gaalnimo oo mubiixun banaynaaya lidami dhiiga banaynaaya nuqsaan kasta iyo liidid kasta nooc kastaba u dhiga ama si toosa udhi ama sarbeeb u dhige waxau dhiigu banaynaya wa hum culummaduna fi istitaabatihi in laga toobad aqbal midkaa nebiga eh, la aflagaadeeyey calaa maa taqadama wixii soo hormaray ku sugan tahay calaa maa taqadam min alkhilaafi khilaafkii soo ma laga toobad aqbalahaya ma la toobad weydiinaya khilaafkii maa soomana soo maray khilaafkiina waa kaad soo hormartay maxaa la soo rajaxo saxiixa inaan laga toobad aqbalaynin toobadna la weydiinaya toddobiiyo labaatan daliil waa lagu fariisiyey ictiraadkiina laga jawaabay walaa farqa kala qaadid ma jirto kala qaadid ma jirto fii daalika oo maxay tahay tanaquska inuu bannaysanayo iyo inuusan bannaysanayn inuu sarbeeb yahay iyo inuu toos yahay kala qaadid ma jirto walaa farqa weeye kala qaadid ma jirto dalika walaa farqa fii daalika kala qaadid ma jirtee bayna an yaqsida inuu u qasto caybii nebiga inuu u qasto oo si kas iyo maaga u yidhaahdo aw laa yaqsidu inuusan u qasdaynin oo hadalku ka soo fakado aw yahzira inuu ku jeesjeeso aw yamzaxa inuu ku kaftamo kala qaadid ma le fahaada kulluhu sawaa waa isku mid inaad ku jeesjeeso inaad kas u tiraahdo inaad u qasato inaad u qasdid la kala qaadi maayo faina arajula ninka yatakalam wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelimad buu ku hadlaa maa yulqi uusan u ridaynin oo u dhahaynin laha ayada uusan u ridaynin baalan wax qasdiya iyo doonisu u dhahaya ma jiro wey yahwi wuu ku hoobanhayaa biha bisababilkelima wuxuu ku hoobanhayaa fi naari naartu ku hoobanhayaa oo kusii dilindulloonhaya abcada wax ka fog weeye maa bayna almashriqayni labada qorax ka soo baxo labada qorax ka soo bax waxaa laga wadaa bayna almashriqi waalmaqrib wax ka fog ayuu naarta ku kusii dildiloonahayaa quraxdu meesha ka soo baxday iyo meesha u dhacdow waman qaala qofkii yidhaahda maa huwa sabbun wax sabiya wa tanaqusun iyo liidida lahu nebiga u ah faqad aada allaha allah ayuu dhibay wa rasuulahu rasuulkiisuu dhibay weye wa huwa aduhuna ma'khuudun waa mid laga soo qaaday oo laga keenay bimaa yu'di wuxuu ku dhibahayo bihi asagaba annaasa dadka uu ku dhibahayo oo min alqowli hadalkaa wey alladii qowlkaasoo huwa asaguba fii nafsi naf ahaanti laftiisa adan dhib aw wain lam yaqsid yuusanba u qasdin adaahum dadkaba yuusan u qasdin inuu dhibeen laakiin hadalka laftiisa dhigow hadalka inaad u qasda muhiimad ma haddaad af lagaadayso ama igula kaftanto hadal dhiba ah, waxaway dhib buu noqonahayaa alam tasmac miyaadan maqan miyaadan maqal ilaa qowli alla uu yidhi inuu alla ka soo xikaayooday inamaa wa nalcab ayagoo hadalka maxay u dhaheen maynay saxaabada ku dhigaan bay u yidhaahdeen mayna ilahay ku ilaan bay u yihaahdeen mayna rasuulku ilaan bay u yihaahdeen maya waxay u yidhaahdeen inay waddada ku maraan oo ku ciyaaraan wa maca daalika allu dhibay rasuulkiisuu dhibay saxaabadiina waa dhibay mana lagu gaaloobay ayb alaaya faman qofkii shaajara la doodo oo la murma ayru asaga ayrkiis la murma min hada baaban gaari faman shaajara qofkii la doodo oo la murma ayru asaga ayrkiisu la doodo wa baxata baxtiya oo raadiyo celceliya macahu la jirkiisu baxi iyo munaadariya niqaash buu la galay fii xukmin iyo xukmi masala masala laga niqaashay cid kalu munaaqasho iyo masale isla baxseen oo ka niqaasheen wey wa xaraja ay waduyiqa wadura loo dhibgeliyey lidikri inuu sheego rasuullah rasuulkeen inuu sheegay sal allahu alay wasalam nin maxamed baa la sheego sunadiisa loo sheeg xadiista loo sheegay nin maxamed baa marka inuu sheego ayaa loo dhibgeliyey inuu nebiga soo hadal qaado oo magacaaba loo dhibgeliy wa xaraja loo dhibgeliyey duhra loo dhibgeliy wartaja loo dhibgeliyey inuu lidikri rasuulrasuulka ilahi uu sheego xataa afxasha intuu hadal qabiixa oo aad u liito uu ku hadlay xataa afxash hadal fuxshii oo aad u liito ku hadlay fii mandiqihi hadalkiisii nudqiisii markii la masale laga niqaashay ayaa la yidhi sunnaa ku timi nebigaa sidaas yidhi xadiis baa ku ashaxay markaasuu nebiga aflagaadeeyey walciyaadu billah qofkii fii mantiqi saa ku hadla fa huwa kaafirun waa gaal buu shekh islam taymiya binasi tanziili naska tanziilka wey tanziilkan ilaahay kitaabkiisa la soo dejiyey naskiisuu gaal ku yahay wey liqowlihi tacaala fala hadalku sayid aheen maaha weye iimaanka sheegtay waxba kama jireen warabbika rabbigaama nabi maxamed uu ku dhaartee laa yu'minuuna kuma rumaynahayaan iimaanna laga heli maayo xataa yuxakimuka intay xaakim kaa dhigahayaan wey fii maa shajara wixii murgay oo adkaaday oo isdhexgalay baynahum dhexdeeda wey dhexdooda wey walaa yucdaru looguna cudurdaari maayo ninka asagoo munaadirka oo faqiiho sheekha la socaada waa faqiiho sheekha la socda mudaaradaroonayo niqaashayo la socaada walaa yucdaru loogu cudurdaari maayo haadaa midka hadalkaa ku hadlay oo fuxshiga fii mandiqi la yimid oo sheekha bianna maqsuudahu ujeeddadiisu waxaa weeye raddu lkhasmi war ninkaan la doodahayo ayaan yac iska dhahaya oo masalada gacantiisa ka saarhaya oo xadiista saasaan u tuuray moogie nebiga uma jeedin inaan caado hadduu yidhaahdo la cudbaaraya laa yucdar kaafir bilahi alcaiim wa aahiran wa baainan waana la dilhaya waa laga takhalusahaya weye hada bilahi towfiiq sal alla wasalam ala nabiyina mxamed wala alih wasabi ajmain